بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات كنتم هي شن سورة الأحزاب إلى آخر السورة الله سبحانه وتعالى وحاينوه الرئيس إن تبدو شيئا هداد شيء ظاهرسان أو تخفوه قرسان فإن الله كان بكل شيء عليما الله وحليه laa junaaxa dembi calayhina haweenka dushooda ma aha fii aabaa'ihina bisababi aabaa'ihina aabbayowgood sababtood hadday aabbayowgood guriga ugu soo galaan iyagoon xijaabnayn walaa abnaa'ihina wiilashoodana wax dembihi kama saara ay dhaleen walaa ikhwaanihina walaalahooda raggaana wax dembihi kama saara walaa abnaai ikhwaanihina walaalahooda rag iyo wiilasha dhaleenna dembi kama saara walaa abnaai akhawaatihina walaalahooda dumarka iyo wiilasha dhaleenna dembi kama saara walaa nisaa'ihina haweenkoodana dambi kama saar waa haweenka muminiinta ah haweenka gaalada iyo ehlu kitaabka way ka xijaabanayaan gabdhuhu walaa maa shayna dembi kama saara malakada ay milkaday aymaanuhum midigtooda oo gabadha wiilka addoonka ahay leedahay dee cawrada iyo tolliba waa laasure ka ijaaban mayso wataqiina allaha alle ka baqa gabdhihiio in allaha alle kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay la arka kulligii shahiidan kii arka allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala markii gabdhihii xijaabta la yidhi oo gurigan ayaan loogu gelin baa la yidhi fasalunibin waraa xijaab ka weydiiya la yidhi yaa waxaa gabdhihii loo fasaxay oyna ka xijaabanaynin aabbayowgood aabbihii dhalay wey wiilashay iyagu dhaleen walaalahoodii ragga ahaa walaalahooda raggii wiilashay dhaleen walaalaha dumarkii wiilashay dhaleen haweenka muslimiinta ah iyo addoommahooda intaa ka xijaaban maayaan awrada iyada waa la asturtaa hadalkama joogo xijaabka weyne julubaabka ahee dusha la saari weyn marka haweenku eh, sidaas sharciga ay ku dhaqmaan waa sidaa hadday alxamdulilah rabbialcaalamiin gabdho badanoo xijaaban baa inoo jooga laakiin dee berigii hore aan yaryarayn xijaabka ma inaa noqon laakiin dhar waaweyn bay gabdhaheenu xidhan jireenoo marnaba cawradoodu ma banaanayn marka sidaa inay ku dhaqmaan baa la rabaa dadkaa qaraabadooda ah wax dhibihii kama saara wey laa junaaxa dambi calayhina gabdhaha dushooda ma aha fii aabaaihina bisababi aabaaihina aabbayowgood sababtood haddaanay ka xijaaban walaa abnaa'ihina wiilashooda sababtood dambi ma saara haddaanay ka xijaab wiilashay dhaleen walaa ikhwaanihinna ragga walaalahooda dembi kama saara haddayna ka xijaaban walaa abnaai ikhwaanihina walaalahooda ragga wiilasha dhaleen dembi kama saara haddaanay ka xijaaban walaa abnaai akhawaatihinna gabdhaha walaalahooda wiilashay dhaleen dembi kama saara walaa nisaa'ihina dumarkooda dembi kama saara dumarkooda waxaa loogu idaafeeyey gabdhaha muminaadka ah culimadu saasay u badan yihiin walaa maa shayna dembi kama saara malakad ay milkiday aymaanuhuna midigtooda oo gabadha wiilka addoonkeeda ah ka xijaaban mayso julbaabka weyn ka xidhan mayso wataqiina allaha alla ka baqa gabdhihiiow sharcigaasaa la idin siiyey ku dhaqma in allaha alle kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay la arka kulligii shahiidanka iyo arka in allaha alle iyo malaaikatahu malaa'igtiisuba yusalluuna waxay ku salliin cala nabiy nabiyullaahi maxamed bay ku salliin yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow salluu idinkuna ku salliya calayhi cala nebiy nebiga dushiisa ku salliya wasallimuu salaama tasliiman salaamid salaama salliga nabiga xagga caqiidada markii la yidhaahdo markii nabiga u duceeye salligu waa ducee la yidhi inuu addoon allihiisa u baahan yahay baa la garanay addoon allihiisa nabigu dembi ma leh waa dallacaadu isagu laakiin marka la yidhi loo duceeyo addoon allihiisa u baahan inuu yahayba horta meesha ka soo bixi eh, aayaddan salliga boqol iyo afartan iyo laba saxaabi baa warisay xadiidka salliga sheegaya salliga un keliya boqol iyo afartan iyo laba saxaabi inta xadiidka ku soo aroortayna boqol iyo afartan xadiis weeye axaadiistaasi waxay u qaybsan yihiin qaar siiqadii nabiga loogu salli lahaa qaal fadliga salligu leeyahay qaar meelaha sida loogu sallay qiimaha uu leeyahay intaa unbay u qaybsan yihiin waxaan tobandhannayn baa yaan saxiix ahayn intooda kale waa waa saxiix marka haddaynu dhowr ka soo qaadano nabiyullaahi maxamed wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam markii maalinta jumcada ay tahay salligayga badiya buuri intaa ka dhiga ma dhihin badiya buuri waa maalintii nebi aadam la abuuray waa maalintuu wafaadi doono ay kici doonto wey maalinta jumcadu waxaa kaloo nabigu yii alayh salaatu wasalaam qof kasta ummadayda meel kasta ha jooga igu saliya oo isalaama laba malag baa ii keeniyo isoo gaadhsiin markaasay dhn yaa rasuul ma markaad dhimatana haaho aniga jidhka ambiyada ciiddu ma cunta buud xadiid kale waxaa weeye qofkii inta agtiisa la igu sheego igu saliya malaaigtaa aamiin dhihi afar lahu bay malaaigtu dhihi aamiin bay dhihi marka marka ahlujana axaadiisa qaar waxaa ka mid a ah dakhala aljanna waa salliga nabiga marka la badiyo marka axaadiisaa faraha badan salliga nabiga siiqada lagu saliyo culimmadu waxay yidhaahdeen siiqo kastaba ha ahaatee waa wixii nabiga salligiisa keeno tasliimtana waa la raacin allahuma salli calaa sayidina maxamed wacala ali maxamed waazwaaj kaa ibraahimiyada ah saxaabadu way u yimaadeen waxay yaa rasuulallah waan garanay sida lagu salaame sidee lagugu saliya saligan ibraahimiga uu sheegay allahuma salli calaa muxamed wacala ali muxamed kaasuu u sheegay marka kaa inta badan salaada dhexdeeda lala yimaada siiqo kasta ood la timaadoo nabiga salligiisa waa sidaa wey waxa weeye qofka nabiga ku saliyaay nabiga jacaylkiisii baa usii kordhay nabiga salligiisu waa sidaa laakiin wakti ma leeyahay male salliga nabigu wakti male wakti uu ku qaydan yahay ma jirto waa waajib laakiin waajib aad khiyaar u leedahay mar kastood fursad u hesho yaad ku sali nabiga kun goor ku sali laba kunoo goor ku sali boqol goor ku sali toban goor ku sali wakti kastood fursad u hesho baad saligaa daldali wey wakti kastood fursad u hesho baad saligaa daldali marka wakti male baynu ku celcelinayna wakti male bilbadel bacda salaad oo kale maya wakti male saliga nabiga wakti male salaada horteeda awalkeeda dhexdeedana waaba waajiba si guudna waa waajib isagu ee midda kale qasiido looma xambaarin karo salliga nabiga qasiido laguma tici karo looma xambaarin karo oo lagu dhawaaq maayo salli noqon mayso marka waxaynu in badan ku celinay waqti male salliga nabigu marka bilmetel khudbadoo kale marka linoo aqriyo markuu imaamku yidhaaho yaa ayuha aladiina amanu salluu caleyh wasalimu tasliiman kor in loo dhawaaqa ma ah hoosu salli markuu nabigu uu inagu dhiirigelinayey wax walba inay sir yihiin buu nabigu inoo sheegay markuu khadiibku aqriyayo markuu gufraan iyo istikfaar waxa iyo duca soo baxay aamiin lama yidhi hoos aamiin u marka wardi oo dhan ba hoosun loo aqriyaa way salliga nabiga heerkaas u taagan yahay insha Allah waa ku dadaaleen inna allaha alla iyo malaa'ikatu malaa'ikatiisu yusalluuna way ku salliyaan ala nabi nabiga ku salliyaan inagu haddaan mu'miniinta nahay inaan safka malaa'igta gallo yaa laynaga rabaa oo safka malaa'igta ku biiro yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu mu'minoobayow salluu ku salliya calayhi nabiga ku salliya idinkuna oo alla wadadaa uu idin jideeyey mara wasallimuu salaama tasliiman salaam salaama ina aladiina kuwa yu'duuna allaha alla dhiba wa rasuulahu rasuulkiisa dhiba lacanahum allaahu allaa lacnaday fi dunya oo raxmaddii ka dheereeyey walaakhirati labadaba waacadda lahum wuxuu alla u diyaariyey cadaaban cadaab muhiinan oo dulleeya alla dhibkiisu waxaa weeye dadka diinta dhiba muminiinta dhiba rasuulka dhiba waa qof alla dhibay ilaa alla dhib la gaadhsiin karaa ma jiro waa diintiisa iyo rasuulkiisa iyo ummadiisa iyo iyo dadka wanaagsan oo la dhibo qolada noocaasa ah allah raxmadiisa uga dheeray oo adduunkana dil ku xukuman yihiin oo lacnadii way ku soconaysaa aakhirana hadalkeed badaa meeshii la ogaabay tegaya adduunka lacnad baa ku socota aakhirana lacnad baa ku socota rasuulka iyo alla kuwa dhiba hadda waxaa horgalo kuwa rasuulka iyo alla dhiba qolada shiicada la yidhaahdaa yaa horgalow ah abubakr sidiiq oo qur lagu sheegay waa ninka keliye sigaybay binu xaarisa qur-aanka lagu sheegay id qaala lisaaxibihi idhumaa fi lqaar id yaquulu lisaaxibihi idhumaa fi lqaar waa abubakr sidiiq waa ninka uu nabigu yihi dacuu lii khaliifii saaxiibkayga ii daaye hayga aflagaadaynayn naftiisa iyo maalkiisibu ii horay waa nin soo mara ninkii ugu horeeyey qoraxi usoo bixi mayso una dhici mayso abubakr sidiiq nin ka badan bacda nebiyillaah taasay cayddabada u qabanaya markay tukanayaan telefishin baan ka daawaday iyagoo tukano markay qunuudka allahuma aclan calaa abibakar allahu cala iyo waxaasay ku qawle marka dadka dhiba alla iyo rasuulka lacnad baa dushooda ah cadaabna waa udayaan ha ogaadeen ina aladiina kuwa yuduuna allaha alla dhiba wa rasuulahu rasuulkiisa dhiba lacanahum ullahu alla fi dunyaa adduunyada raxmadiisa ka dheerayn iyo walaakhirati labadaba waacadda wuxuu u diyaariyey lahum iyaga cadaaban cadaab muhiinan oo duleeya waladiina kuwa yuduuna almuminiina muminiinta dhiba iyo walmuminaati gabdhaha muminaadka ah bikayri maktasabuu waxay kasbeen keyr iyagoon dembi lahayn faqad ixtamaluu waxay dusha saarteen oy xambaareen buhtaanan been abuur iyo waisman dembi mubiinan oo cad muminiinta rag iyo dumarba ciddii dhibta afka ku dhibta oo adinka ku dhibta oo aflagaadaysa oo cayda oo waxyeelaysa oo dacaayadaysa iyagoon muminkaasi uuna dembi lahayn hadduu xataa dembi leeyahay waa in loo dulqaatay ahay allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay cadaab buu u diyaariyey markii ruuxa la yidhaha dembi buu xambaaray cadaab ukeliya unbay ka dhiganta waladiina kuwa yuduuna almuminiina ragga muminiinta adhiba iyo walmuminaati gabdhaha muminaadka ah bikayri waxayna kasbanin kayrkii faqad ixtamaluu waxay xambaareen buhtaanan been abuuri wa isman dembi mubiinan oo cad yaa ayuha nabiy nabigii sharafta lahaayo qul waxaad ku tidhi liaswaajika xaasaskaaga iyo banaatika gabdhaha aada dhashay iyo wanisaailmuminiina muminiinta haweenkooda yudniina ha dul saareen oo ha raariciyeen calayhina dushooda min jalaabiibihina jilubaabkooda waa xijaabka daalika jilubaabkaa adnaa an yucrafna in la garto oo falaa yudayna aan la dhibin wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday kafuuran kii dhaafa raxiiman oo naxariista nabiyullaahi maxamed waxaad haweenkaada iyo gabdhahaaga iyo muminiintoo dhan u sheegtaa inay julubaabkaa saaraan marka tilmaanta laga bixi julubaabku khimaarka ma aha garbasaarta maaha waa maro weyn marka halkaasay soo saaraya halkaasay soo saari halkaasay hagoogta keeni hoosana intay saa u laabaan dee halkaas saa qabanaya taasaa jilbaabka lagu tilmaamay markii aayatu xijaab soo degtay caaisha waxay tidhi haweenka reeran saareen iyagood moodo tuke inuu dusha ka saaran yahay tuke dharmadmadoobay soo xidheen ay soo baxeen buur marka il keliyay banayn jireen baa laydhi haweenka qaarkood il keliyay banayn jireen laakiin hadda tilmaanta layna siiyey waxaa weeye inta sidaa maradii loo soo saaro oo halkaa wejiga la keeno yaa tanna saa loogu soo laabay oo dhinacaa la waxayno intaasaa la qaa laakiin hadda sida inagu aynu u tolanno sida inagu aynu u tolanno yaa ka fiican sidaasoo dee maradaas mare weynoon isku tollayno dee u baahan in had iyo jeer gacanta lagu hayo y ahay hadda si fiican baa loo tolaa inta si weyn loo tolo oy gabdhuhu halkaa keenaan hoosana in yarsaha ku yidhaahde khalaasukaa julubaad marka ay julubaadku maro kasta oo weyn oo aan jidhka daahirinaynin yani jidhka aan muujinaynin isla markaana aan ku dhajisann xubnaha muujinayn haday maradu ku dhegsa xubnihii baa muuqan yaa bidhaantiibaa la arkin laakiin xubin walba siday tahay baa loo garan dhabarkii iyo garabkii iyo wax walba waa la arkaya taa lama rabo maro weyno sidaa u kala baahsan oo aan qofka xubnihiisa muujinaynin oo sidaasoo kalea ah. noocay dooni maradaas soo ahaato nooca yar midab kalaa fiicanoo madowga iyo waxaasaa fiican laakiin noocay dooni ha ahaato mar haday maro weyn oo tahay خلاص والله الله وحليه سبحانه وتعالى يا أيها النبي النبي شرفت لها يوم قل waxaad ku tidhaa liazwaajika xaasaskaada iyo banaatika gabdhaha aad dhashay iyo wanisaa'ilmuminiina muminiinta haweenkoodao dhan yudniina ha duldhigeen ha raariciyeen bay qolada koonfurta yidhaaheen calayhina dushooda min jalaabiibihina jilibaabkooda xajaabka dusha ha saareen oo intay meesha wejiga barhsikiisa keenaan xaggana saa ha ugu laabeen oo sanka saa ha ugu qabteen indhahii intaas ha u banaanaanayso dalika sidaasa adnaa u dhow an yucrafa in la garto oo falaa yudayna aan la dhimin taas waxay tilmaamaysaa waxaa caadada ahayd dadka dadka xunxunka ah inay suuqa habeenkii u baxaan marka gabadhii iyadoo jilibaab qabta hadday arkaan waa xor bay way ka leexanayaan iyadoo jilibaab qaban hadday arkaan waa adoonbay bay gabadhii way boobayaan oo kusoo yaacayaan marka inaad xor tihiin si la idiin garto jilibaabka xidha oo dad nadiifoo dhowrsoon aad tihiin hadda qudheeda waa sidoo maalinta lafteeda gabadhu markay xijaab iyo julbaabiyo ay qabtoy dadan tahay mid xunoo dhani dabci maayo oo xaggeeda u kici maayo daalika sidaasaa adnaa ugu dhow an yucrafna in la garto oo falaa yudayna aan la dhibin wa kaana allaahu alla wuxuu ahday kafuuran kii dhaafa raxiima naxariista in lam yantahi haddayna nahyoonanin almunaafiquuna munaafiquuntu iyo waladiina kuwa fii quluubihim qalbigooda maradun jiri iyo shaki ku jiro iwalmurjifuuna kuwa argagixiya ee argagaxa abuura fi lmadiinati magaalada dhexdeeda lanuqriyanaka waan kugu diraynaa waan kuu fasaxaynaa bihim iyaga uma laa yujaawiruunaka kula dersi maayaan oo kula joogi mahayaan fiiha magaalada dhexdeeda ilaa qaliilan in yar mooyaan malcuuniina xaaleyihin kuwa la lacnaday weliba aynamaa suqifuu meel kasta oo lagula kulmoo laga helo ukuduu waa la qabqaban waqutuluu waa lalayn takhtiilan layn baa la layn iyo kuwa qalbigooda maradku ku jiro isku mid bay soo baxayaan murjifiintu waxa wey waa isla munaafiqiinta oo magaaladoo sidan bay waay argagax bay la jaxirtay colkii baxay ma ogeyneen waa laga soo adkaado waa la soo laayay weerar ba halkan soo dhowo meesha soo socda eh, sidaasoo kale wax noocaas magaalada ku dhex kuwa nabiga waa loo fasaxay munaafiqiintu hadayna sidaas samaynin eh, af mooye adi looma fasixin laakiin markay waxaa ku dhaqaaqaan nabigu wuxuu u fasaxan yahay intuu qabqabto inuu laayo kowda ka saaro yuu fasaxan yahay lilam yantahi lmunaafiquuna munaafiquuntu haddaynan nahyonaanin iyo kuwa fii quluubihim qalbiyaalkooda maradu jira ay ku jirto shaki qaba iyo walmurjifuuna kuwa argagixiya oo argagaxa abuura filmadiinati magaalada dhexdeeda lanuqriyanaka waan kugu diraynaa waa kuu fasaxaynaa bihim kuwaasaan kuu fasaxaynaa uma laa yujaawiruunaka kula darsi maayaan fiiha magaalada dhexdeeda ilaa qaliilan yar mooye intaa yarin waa inta loo tabaabushaysanayoo la qabqabanayo waa intaa yarin waa intaa wey malcuuniina xaala yihiin kuwa lacnadan marka intaan weliba la laynin way lacnadan yihiin raxmadda alla way ka fogaadeen aynamaa suqifuu meer kasta oo lagula kulmo ukhuduu waa la qabqaban waqutiluu waa la layn taqtiilan layn baa la layn sunatallahi wey daalika sunatallah waa ilaahay wadadiisii filadiina dadkii khalow tegey oo min qabli horreysa baa lagula dhaqmi jiray murjifiinta iyo munaafiqiinta inta laga qabto in la laayo dhaqanku saan buu ahaa allah subxaana watacaala waddadaasuu jidaya sunatallaahi alla waddadiisii wey munaafiqiinta iyo murjifiinta in laga qabto oo la laayo waa alla waddadiisii fi ladiina kuwii ugu waddo ahayd dhexdooda khalow tegey min qabli hore tegey walan tajida heli maysid lisunatillaahi alla sunadiisa tabdiilan bedelitaan sunadii uu alla jideeyey ee ambiyadii hore u jideeyey ee sidaa ahayd wax bedelayaani ma jirin walan tajida lisunati illaahi tabdiila yasaluka waxay ku su-aali nabiyullaahi maxamed o annaasu dadku can isaacati saacadday ku su-aalayo saacaddu waa goormay ku dhihi qul waxaad ku tidhaa inamaa cilmuhaa cilmigeedu cinda allaahi alla agtiisa wey marka alla wuxuu leeyahay maxay ku weydiinay wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiye saacadda lacalla saacata saacaddu waxaa suuragala takuuna in ahaata qariiban wax dhowey adu maxaad ka ogta inay dhowdahayna waa suuragalba hadda way dhowdahay saacaddi nabigu akhiruzamn baa laibixiyey buu nabigu yidhi akhiruzamn yaa laibixiyey buu nabigu akhiruzamn baa laibixiyey buu marka saacaddii wayba dhowdahayba maxay ka tiigsanayaan marka allah wuxuu leeyahay waxay ku weydiinayaan saacadda waxaad u sheegtaa ood ugu jawaabtaa cilmigeeda allbaa anuu waxba kama warhayo inay dhowdahayna waa suuragal marka lacalada alla inagu inagula hadlayahay ilaahay wuu ogyahay xaqiiqada wuu ogyahay oo lacalada rajaa la yidhaahdaa marka markuu alla leeyahay saacadu inay dhowdahay baa suuragala inagaa laynagaga dhaadhicin waa waktigaa laynoo tilmaami maayo saacaddu waktigaasay dhici layna dhihi marka waxyaabaha noocaasa waxyaabaha aan la weydiinin bay kamid tahay saacadda cid ogi ma jirto yasaluka naasu dadku waxay ku weydiin can isaacati saacadday ku weydiin yani goormay dhici saacaddu waa goorma sharaxeeda weydiin mahayaane goormay dhici bay dhihi qul waxaa tidhaha inamaa cilmuha saacadda cinda allah alla agtiisa wey marka alle wuxuu leeyahay wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey bade adiga maxaa lagaa weydiin lacalla saacata saacaddu waxaa suuragala takuunu qariiban inay dhowdahay in allaha la subxaanau wa tacaala lacana alkaafiriina gaalada wuu lacnaday oo raxmaddii wuu ka dheereeyey wa acadda wuxuu u diyaariyey lahum iyaga saciidan naar gubta khaalidiina fiihaa xaalo ay ku waarayaan naarta abadan weligood laa yajiduuna heli maayaan weliyan wax u oo naartaa uga kaalmeeya walaa nasiira wax u gargaarana heli maayaan yowma maalin bay naartaas gelayaan tuqallabu la gedgedin wujuuhum wejiyaalkooda fi naari naarta lagu gedgedin naartaa lagu gedgedinaya yacni wejiga intaa la qabto sidaa wax loogu xidho yaa la jiidi yaquuluuna waxay dhihi yaa laytanaa hoognay adacna allaaha alla maana deecno wa adacna rasuula rasuulkana maana deecno marka waa digniin inaga layna siinayo waxaasaa dambeeye hadda intaad caafimaad qabtood adduunka joogto alliya rasuulka adeec baa lagu leeyahy waa digniin layna siinayo allah wuxuu leeyahay gaalada raxmadiisa wuu ka dheereeyey cadaabna wuu u diyaariyey wayna ku waari doonaan wax cadaabkaa uga kaalmeeya iyo wax uga gargaara midna ma helayaan maalintaas waa maalinta wejigooda naarta lagu gadgadino inta saa loo qabto wejigooda la shiidi wejigooda shiidi oo budan laga dhigi haddana waxba noqon maayo markaasay dhihi alla haddaan alla iyo rasuulka adeeci lahayn qobamadu maalintaa wax tari mayso in allaha alla lacna alkaafiriina gaalada uu lacnaday oo raxmadda uu ka fogeeyey waacadda lahum wuxuu u diyaargeliyey saciiran naar gubta khaalidiina way ku waari fiihaa dhexdeeda abadan weligood laa yajiduuna ma helayaan weliyan wax u kaalmeeya walaa nasiira wax u gargaara si kasta hadday u dhawaaqa yowma maalin weeye maalintaasi tuqallabu lagu gedgediy wujuuhum wajiyaalkooda fi naari oo maarba dhinac loogu rog yaquuluuna waxay dhihi markaas ya laytana hoognay adacna allaaha alla maana deecno waadacna rasuula rasuulkana maana deecno waqaaluu waxay dhihi rabbanaa rabbiga yow inaa anagu adacnaa waxaana dhecnay saadatanaa hogaamiyeyaashayagii iyo kubaraa'anaa raggii waaweynaha culimmada ahaa faadalluunaa way naga lumiyeen asabiila wadadii bay naga lumiyeen rabbanaa rabbigo aatihim sii dicfayni labalaab oo min alcadaabi cadaabka ah walcanhum lacnadoo raxmadda ka dheere lacna lacnad kabiiran oweyn waxay dhahayaan allahayo waxaana lumiyey hadda waxu tari mayso saadada iyo kubarada waaa lo saadaduna waa odayaasha madaxda ah kubaraduna waa culimada weyn kuwaasaanu adeecnay marka meeshan waxay tilmaamaysaa aimatu dalaal oo dhan islaamba hadduu dooni ha sheegtee dadka ay lumiyaan qiyaamada halkaasay wada istaagayaan aimatu dalaal waxaan diinahayd ninka dadka diin uga dhiga gaalnimada lafteeda ka dad ku hanuuniya waxyaabaha noocaasoo kala ah wey marka waxay leeyihin allah yow u laalaab cadaabka cadaabkaana waxaa loogu laabay cadaabka iyow dalaalkooda ku muteeniyo dadkan ay lumiyeen labadaa cadaab u laalaab bay leeyihin waa ka kale le likulli dicfun waydaan ogeyn markay leeyihin allah yow u laablaab kulligiinba uu idin laalaaban yahay baa ley waxbayda ka warqabay waa ka meelaha qaarkood la yidhi waxay yidhaahdeen way dhihi doonaan hadda wey laakiin way yidhaahdeen aynu dhinahno waa maadi qaaluu waxay yidhahdeen markii naarta la geliyo rabbanaa rabbigayo inaa anagu adacnaa waxaan adeecnay saadaatanaa saydyadii odayaashii waaweynaa iyo wakubanaa'anaa kuwiina hogaamin jiray fadaluuna waxay naga lumeen asabiila wadadii rabbanaa rabbigayo aatihim sii dicfayni labalaabo min alcadaabi asi walcanhum lacnado raxmadda ka dheere lana lanad kabiiran oo weyn yaa ayuha aladiina aamanuu dadkaa muminiinta aho laa takuunuuha ahaanina kaladiina kuwioo kale aadow dhibay muusa muuse dhibay fabaraahu llaahu alla uu ceebtii ka beri yeelay baraahu llah alla ka beri yeelay mimaa qaaluu waxay yidhaahdeen wa kaana muuse wuxuu ah cind allaahi alla agtiisa wajiihan kii sharaf labuu ah wajiiha waxaa la qofka sharafta leh oo cid waliba ay jeceshahay yaa wajihi la nabi muuse yay ceebeeyeen almasalo inaynu soo marraar dhici kartee waxay dhaheen ree banu israiil de way isku dhex maydhan jireen intay biyaha wada yimaadeen bay rag dumar isku dhex jireen nabi muuse keligii buu meel ku qabaysan jiray markaasay dhaheen ninkaani ceeb unbuu leeyahay ma baras buu leeyahay sheeluu leeyahay wuxuu isu qari waxbaa jira dee intuu isqaawiye isma tusi karo waa dembi oo ma dhihi karo ee warwakaas i arka ma dhihi karo isqaawin maayo meel cilli uu tegey dhagaxbu intuu maryihii dul saartay yuu ku qabaysay dhagaxiibaa yaa loo orday uu ka daba orday uu ka daba orday waa xadiis wuu ka daba orday sawbi xajar sawbi xajar onwaradayda onwar suusii socday buu dhagaxii iyo nimankii dhex tegay markaasay arkeen wallaahi waxay dhaheen ninkan waa nadiifa waa ceeba male marka xadiidku wuxuu sheegayaa abu hurayra wuxuu yidhi ushii buu ku bilaabay dhagaxii saddex afar toddoba ilaa intaasuu ku dhuftay oo ku dhacay ka aargudanaya wey ilaahay saasuu u bari yeelay marka nabiyllahi maxamed waxaa lagu qancinayaa dhibkan ku haysta dib ka badan yo ambiyadii horeba la dhibi jiray ee dhibka u dulqaadaa la leeyahay ay kugu hayaan yaa ayuha aladiina aamanuu dadkaa muminiinta aho laa takuunuu ha ahaanina kaladiina kuwii aadow dhibay muuse muuse dhibay fabara'ahu llaahu alla uu ka beri yeelay mimaa qaaluu waxay yidhaahdeen oo ka nadiifiyeen wa kaana wuxuu ahaa muuse cinda allaahi alla agtiisa kii sharaf le buu ahaa yaa ayuha aladiina aamanuu muminiinta itaquu llaha alla ka baqaa waquuluu dhaha qowlan qowl sadiidan oo toosan markaad hadlaysaan qowl toosan dhaha oo wardigaa ka mid o dadka sheekadaa la sheekayna sanatan baa ka mid o waxaad ku hadashaani wax toosan ha ahaado yuslix lakum alla wuu hagaajin acmaalakum camalkiina markaad hadal fiican isticmaashaan oo mutaqiina noqotaan wayakfir lakum wuu dhaafi dunuubakum dambiyaalkiina waman yudic alla qofkii adeeca warasuulahu rasuulkiisa adeeco taqwada la yimaada oo hadal fiican ku hadla faqad faaza wuu liibaanay fawzan liibaan cadiiman oo muminiinta amar waxaa lagu siiyey ittaqu taqwada iyo daacada markii isku meel lagu sheego taqwada waxaa looga jeedaa xumaanta iska ilaaliya daacadana khayrka sameeyaa looga jeeda itaqu llah adiicu laakiin markii midkood gooni loo sheego labadiiba waa loo jeeda itaqu xumaantana iska ilaaliya khayrkana la imaada hadal toosanna ku hadla markaad hadlaysaan dadka markaa u sheekaynaysaan markaad caadi iska tihiin hadal xun xunun arabkiina ka ilaaliya hadal xun carabkiina ka ilaali raxmatullahi caley sheekhu waa dhow dhintay oo laba sano ka hor sheekh xasan aadan yaan beri anigoo qaxootiga ka imid baan meel baadiyo aho doolahaas ugu imid sideed habeen baan la joogay wuxuu ku dhihi cawil lisaanaka cala alkhayr buu ku dhihi markaad ruux ka wax sheegayso haweenkaoo kale markaad sheegay naagaha hadhihi buu ku dhihi marka naagaha carabka isagu marin maayo wuxuu dhihi nunka iska ilaali buu ku dhihi wuxuu ku leeyahay cawil lisaanaka cala khayr hadal xun bayuu carabkaaga soo maray minkii saxaylamarya berigaa dee xukumay baan soo hadal qaadnay markaasaan anu soo hadal qaaday maxaad usoo hadal qaad afkaaga hadalka umar kulama joogo hadda kuma maqlaye maxaad afkaaga iskaga wasakhay buu yidhi marka qawla sadiidan waa sidaa weligaaba wax xun yaa lagaa maqlay allah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu taquu llaha waquluu dhaha qawla sadiidan yuslix lakum alla wuxuu idiin hagaajin haddaad qowl sadiida tidhaahdaan ood alla ka baqdaan acmaalakum camalkiina o dhan baa idin hagaagi camalkiina daacada amalkiina ah, camalkiina shaqada ah salaadiina iyo soonkiina iyo camalkiina o baa idin wada wanaagsanaan wayakfir lakum haddana wuu idin dhaafi dunuubakum damiyaalkiina waman yudic illaaha alla qofkii adeece wa rasuulahu rasuulkiisa adeeca faqad faaza wuu liibaanay fawzan liibaan cadiiman oo weyn bal hadda fawziga cadiimka maxaa lainoogu heeyey hadal fiicanna la kaalaya allana adeeca layna yidhi bas waa dhamaatay inaa carada lilammaanata ammaanada diintaa waxaan u bandhignay cala samaawaati samooyinka iyo walardi ardada iyo waljibaali buuraha fa abayna way diideen an yaxmilnahaa inay xambaaraan waashfaqna way ka baqeen minhaa ammaanadii way ka baqeen waxamalahaa waxaa xambaaray alinsaanu inahu isaanku kaana wuxuu ahday daluuman nafsahu kii naftiisa dulmiyayo dhib ayna karin yuu dusha ka saaray jahuulan oo jaahila wuxuu jaahil ka yahay umuurtan caqibadeedu waxay noqon doonto yuu jaahil ka yahay masaladan waa masalo cajiiba samada iyo ardada yuu alla yidhi ammaanada qaada diintan qaada oo ku camalfala maxaanu ka helaynaa bay yidhaahdeen haddaad ku camalfashaan waa laydinka ajirisiin haddaydan ku camal falina waa laydin ciqaabi wax badanoo kalea nugu rarano dhulku wuxuu leeyahay dhirtii oo dhan baa dusheeda ka baxso buurihiiba ay dul saaran iyo ardadu leedahay ma karayno nebi aadam baa la yidhi qaad ammaanadaa qaad wuxuu ihi ku qaadaa maxaan ka heli haddaad la timaadana waa lagu ajri siin si fiican la timaado hadii kalena waa lagu ciqaabi sidiibu ku qaadaydbu ku qaada marka hadday dad baa dhihi kara dadka mulxidiinta ah ma ardada iyo samada iyo buuraha hadli ilaahay baa dareen ku abuuray ilaahay baa dareen ku abuuray oo caqli u yeelay oo jawaabta u yeelaya way jawaabi karaan alla hadalkiisay maqlayaan wayna ka jawaabi karaan saa unbaa xaqiiqa dad baa waxay leeyihiin waa majaazo yani ammaanada culayskeedun baa liinoogu miisaaliyey oo samadii ardadu waxay ayna qaadi karin weeye ammaanadu dad baa saa waa mulxidiin kuwaas ma maqlayna kuwa hadalkooda si toosuu alla u yidhi ammaanada qaada ardada iyo samada iyo buuraha ma qaadi karna yidhaahdeen bas way dhamaatay nabiyulaahi aadam yaa dusha iska saaray xikmadun baana ku jirta wuxuu aadam dushay saaro allaynu ku aqoonsanaynabade haddaan ammaanaduna jirin allahena maynu aqoonsan lahayn inaa anagu caradal amaanata ammaanadii waan u bandhignay cala samaawaati samooyinka iyo walardi dhulka iyo waljibaali buuraha faabayna way diideen an yaxmilnahaa inay xambaaraan waashfaqna minhaa way ka baqeen ma qaadi ka raydin allah ma qaadi kar xamalahaa waxaa xambaaray al insaanu dadkiibaa xambaaray waa nabiyullaahi aadam inahu insaanku kaana wuxuu aday daluuman kii dulmiyeyo naftiisu dulmiyeyo wax ka xoog badan buu aqbalay jahuulan oo jaahilaho waxa cidhibtu tahay ma sida kale jaahil maaha nebi aadam cidhibtu waxay noqon doontuu jaahil ka ahaa maxaa ilaahay ammaanada dadka u dul saaray liyucadib allahu alla inuu cadaabo iyo cidhibtii noqotay laamta laamulcaaqibaa laydhaha almunaafiqiina munaafiqiinta ragga ah iyo almunaafiqaati gabdhaha munaafiqaadka ah walmushrikiina ragga mushrikiinta ah iyo walmushrikaati ragga mushrikaadka ah wayatuub allaahu allana ka tooba aqbalo oo toobada waafajiyo cala almuminiina walmuminaat laamta waxaa la yidhaha laamu caaqibo laamu cillo oo ammaanada aadam wuxuu u qaaday aaman si loo cadaabo qaarna loo janneeyo maaha aha cidhibtiibaa waxay noqotay markuu aadam ammaanadii qaaday cidhibtii waxay noqotay aakhirkii in kuwaana la cadaabo kuwaana loosu naxariisto allah subxaana wa tacaala ammaanada aadan buu saaray oo aadan baa qaatay waxay ka soo baxday liyucadib allahu inuu cadaabo المنافقين منافقين ترجع والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله الله كتوبة أقبله وتوبة وافجي على المؤمنين رجع مؤمنين تاي والمؤمنات وكان الله الله سيدي سبوحه هذا ونأهان دونا غفورا كيدا فرحيما ونحرسوه أما نذا حق بدنا دوشة إنا جسارا هدان إنجو الددال سمينا وحي سقطات ده خدنا إنا جندعة الله إنه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى